alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbih aجmaعin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlimam abu xusein muslim bn xajaaj bn muslim اlqushayriy naysaburi raximah اllah taعalى xadaثna cubayd اllahi bn mucaadi اlcambari fi baabi اlqira'ati fi اlcishaa alqira'a fi اlcishaa cishaha salaadihii shantahaa iyo qiraa'aadka lagu akrinayo qirada lagu akrinayo bacda alfaatixa ile faatixada iyada waa rukni min arkaani salaad ka mida oo <clears throat> qofkii ka tagaa salaadiisu khidaaj laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab salaad jirta qofkaan faatixa akrinin waxaa marka sunno ah in faatixada wax lagu daro ragcadaha hore ama labada ah hadday rubaaciyo tahay ama ragcadda hore ee maqribka salaada maqrib labada ragcadooda hore <clears throat> iyo salaadda subax in faatixada wax lagu daro sidaasaa sunno ah marka nabiga calayh isalaatu wasalaam hadyigiisii suuradihii uu ku akriyey <clears throat> qaar ka mid ah ayaa noo sheegayaa qala xadaana cubayd llahi bn mucaad alcambari qala xadaana abi aabahana waa mucaad qala xadaana shucba ibn xajaaj alwasidi can cadiy qala samictu albara yuxadiثu can الnabiy salى اllah alيه waslm qaal can الnabiyi buu ka wariyey anahu nabigu kaana fii safarin nabiga safar buu la socday musaafir buu ahaa fasalla alcishaa alaakhira cishihii dambe yani cishaha midka inaga u naqaano in maqribka ka dambeeya ayuu tukaday nabigu alayh الsalaatu wasalaam faqara'a wuxuu akriyay ixda alragcatayn labada ragcadood mid kamida wtiini wazaytun buu ku akriyey suurat tiin marka suuratu tiinna waxay ka mid tahay qisaar almufasal waxay ka mid tahay qisaar mufasal subax khamiisaa suuradaha u gaagaaban ayuu nabiga ku tukada alayh الsalaatu wasalaam <clears throat> qala xadaana qutayba bnu saciid qala xadaana layثu can yaxya wahuwa bnu saciid can cadiy bni haabiti can albara bni caazib radi allahu canhuma waa saxaabi ibnu saxaabi anahu qaala salaytu maca rasuuli اlahi salى اllahu alيه wasalam baan tukada alcishaa cishihi faqara'a wuxuu aqriyay bitiin wazaytuun qala xadaana mxamed bn cabd اllahi bn numayr qala xadaana abi xadaana miscab bn kidam can cadiy bni haabitin qaal samictu اlbara bnu caazim radi allahu canhuma qaala samictu nabiya sala اllahu alayh wasalama qar'a fi lcishaai wuxuu ku akriyay bitiin wazaytuun famaa samictu buu raaciyey albara ma maqal axaddan qof axsana ka quruxsan oo ka wanaagsan sawtan min jihati sawt minhu nabiga sala allahu alayh waali wasalam axad ka soo quruxsan ma maqal buu yidhi ma maqal marka waxay tusaysaa markaa dalaala calaa xusni sawti rasuuli اllahi sala allah alayh wasalam nabiga sawdkiisa quruxdiisa iyo wanaagga ilahay codkiisa uu siiyey sala allahu alayh waali wasalam ilaahayna wuxuu jecel yahay nabi cod quruxsan oo qur-aanka ku luuqaynaya kamaa fi saxiix siduu u dhegaystana qof kale uma dhegaysto ma soo aroortay qala xadaanii moxamed bnu cabaadin qala xadaanaa sufyaan can camr can jaabir qaala kaana mucaad wuxuu ahaa ibnu jabal weeyaane saxaabi jaliila radia allahu canhu yusallii kii tukada maca nabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni masjidkii weynaa ee nabiga calayh salaam ee almasjid annabowi ayuu la tukan jiray uma yatii markaasuu imaan jiray xaafadoodii bani salima xaafadda dhow xaafaddaasuba ahay uma yatii qowmahu qowmkiisa fa qowmahu qowmkiisu imaamu noqon jiray waxaa laga yaabaa masjidka hadda la yahada qiblatayn oo min axayi bani salima ahaan jirta masjid qiblatayn waa dhici kartaa qoomkiisuu imaamu noqon jiray halkaa waxay ka qaataan jawaaz salaat almuftarid khalfa almutanafil qofka faradka tukanaya wuxuu ku daba xidhan karaa qof sunno tukanaya ilan jaabir mucaad binu jabal nabigu la soo tukaday faradkii waa ka dhacay salaadan kale uu haddana tujinayo isaga sunnay u tahay dad farad tukanaya ku xidhay way bannaantahay ayib fasallaa laylatan habeen ayuu tukaday caadadiis saasay aheedoo nabiga markuu la soo tukado haddana la sugiyo xaafadiibu imaamka ahaa marka inuu aqra'u min kitaab illaahi buu ahaa ayagiibaa imaam ka dhigtay raalli bay ka ahaayeen wax dhibaataa ma leh in salaadaha la kala dibdhigo oo masjidka iyo masjidkan ay kala dibdhacaanna wax dhibaataa kuma jirto masaajid baa tukaday ka kalena dib uu iskaga dhici karaa haddii maamuumiintii iyo jamaacadii ay arrin ay ahi qabsato imaamkii baa ka daahay wax kalaa daahiyey ayagaaba dib iskaga dhigtay oo ku heshiiyey ixshaaila dibdhigaa fiicaneh wax dhibaataa ma leh ah. marka laazimaha inay masaajiddo dhan halmar salaadda isla galaan gaar ahaan salaadda cishaha oo waktigeeda uu dheer yahay afdalkana uu yahay in dib loo dhigo haddii lagu heshiiyo waayo oo dadku ayna dhibaynin fa sallaa laylatan habeen buu tukaday maca nabiyi sala allahu alay wasalam alcishaa cishihii uma ataa qowmahu qowmkiisiibuu u imaaday sida caadada aheyd faamahum imaam buu u noqday faftataxa bisuurati baqara suuratu baqara ayuu furfurtay bilaabay waa la garanaya baqarada waa suuradda qur-aanka u dheer fanxarafa rajulu nin baa markaa gadoomay fasallama salaamo naqsaday fanxarafa rajulu fasallama uma sallaa culimmada qaar baa waxay leeyihiin qawluhu fasallama waxaa weeyaan waa shaad lam yarwi aw lam yurwa ila min muxamed bni cabaad sheikhu muslim inta kale ruwaadda kale ma sheegaan faاnxarafa rajulu fasallama fasallamadaas marka min xayu riwaaya waa shaad min xayu اlcamal ayaduna waxaa weeye shuduud baa ku jira yanakaara liannahu ninkan waxaa muuqata inuu salaadii sii wadanin uu la xidhay mucaad inuu ka tegay oo salaadiisi gaar u tukaday inxiraafkaa tusaaya saasayna u badan yihiin in la dhaho salaadii buu ku jiray oo kadib buu salaadii imaamkii unbuu khilaafay salaadiisii buu sii wataa in la yidhaahdo waa qowl jira oo masalatu niyata muxuu ahaa mufaaraqat alimaam baa la yidhahdaa inaad imaamkii aad goyso maamuumnimada aad ka jarato imaamnimadii kadib aad iska sii wadato laakiin halkan ma ahe ninkane ninkan salaadii wuu ka baxay halkaasuu iskaga tukaday markaasuu iska tegay salaaddii hore uu la galay mucaad uu ka baxay laakiin fasallamadan hadda looma baahna fasallama xagga shuduudka mucaad bay leeyihiin xagga camalkana qofka hadduu rabo inuu salaada ka baxo wakhtigii laga baxaye ee assalaamu calaykum la dhahayna aan la gaarin inaad assalaamu calaykum tiraahdo laqwi wey waxba kama jiro maalan waxaa la aqimay salaaddii faradkeed adoo salaad sunnaa ku jira oo ragcaddii hore maala taagan oo aqimkaba aan ka gaadhi karin nabigana muxuu yidhi laa salaata idaa uqiimat isalaata falaa salaata ila almaktuuba samayn kol haddii salaaddii la aqimay middaa faradkaa waxaan hayn lama tukan karo sunnadaa marka waa in laga tago marka ma salaama naqsana asalaam calaykum adihi maya oraad ka dhaqaaqaysaa meeshan istaaggay taagan tahay meel lagu salaamo naqsana haba assalaamu calaykum waxaa iska leh khitaamka markii salaadda la qeexaaya maxaa la yidhi yuftataxu bitakbiir yuftataxu bitasliim taxriimuhaa altakbiir wa taxliiluhaa altasliim taxliilka waa marka salaadda labawaadi markii salaadda labawaad salaadda ka xalaal noqonaysaa marka aar baa iska salaad sunnay ahayd inaa iskaga tagtaa damacday waxbaa kugu soo darriyey maase dhaqaaqaysaa marka fasallamada ma jirto iyaduna shuduud baa ku jira ayib ninkii marka salaaddii intuu iskaga tegay oo halkaa ku tukaday salaad cusub ceshihii uu bilowday ayuu tukaday kadib waa iska dhaqaaqay <clears throat> maxaa yeelay mucaad baa suurat lbaqara bilaabay suurat lbaqara hadduu bilaabay soo ma dhici karto inuu mxogu hal safxaa <clears throat> inuu ka soo ma dhici karto maxaa dhacay ninkan muxuu qoonsaday suuratulbaqara la bilaabay ma wax salaada looga goostaa imaamkii intii la bilaabo hal safxa iyo hal boga kuma tukan karo waxaa daabigooda ahaa saxaabada nabiga calayh salaam iyo hadyigii nabigaba calayh salaam suuradda bilowgeed haddii la bilaabo in la dhammeeyo hadyigii saas ohaan jira xadiidkii waad garanaysaa xudayfa bnuyamaan iyo ibnu mascuud iyo markay nabiga la tukanayeen iftataxa bisuurati albaqara si u wada waa dhammeeyey waa dhameey aal cimraan waa dhameey suuradda dibiska ka bilaaba nabig waa dhamayn jira sal la alay aslam hadigu saasoo hore ninkan marka baqarada hadduu bismi dalika alkitaab bilaabay wuxuu og yahay ku dhammaynayo fansurnaa cala qowmi ku dhammayn buu ogyahay intaana dadku ay taagnaanayaan marka waa iskaa dhaqaaqay saas wey uma sallaa waxda ah. keligii intuu tukaday buu insarafa iska jeedsaday iska tegey faqaaluu lahu ninkii waxay ku dhaheen anaafaqta yaa fulaan hebelow munaafaq baad noqotay mucaad laftirkiisaa markii loo sheegoon yidhi waa laga goostay yidhi munaafiq anaafaqta yaa fulaan ficil fiican markaynan ahayn in ma'muumiintu ay imaamkooda ka goostaan oo ay si mutafariqiina ku kala tutukadaan waa ficil munaafaq laakiin ninkan asagaa maanta cillo iyo cudurdaar baa ku keentay haddii qiradii lagu dheereeyey acdaartii jamaacadda ayuuba heli karaa qofkan hadduu jamaacada la qabsan karin liquuliha dheerarkeeda darteed waxay ka mid tahay waxyaalaha jamaacada looga tago gurigaana iskaga tukan karta waxaad ogtahay imaamka in aadan la qabsan karin qirada ama ma ahee xagga kale cagsi salaaduu gaabiyaa salaaduu gaabiyaa rukuucda iyo sujuudda iyo wax o dhan waa wadnagooyo waay ah, maba gaari kartidba markaad faatixada akrinayso isagu sujuudu kasii baxaya kaasoo kale asagana waa laga goosan karaa faqaaluu lahu waxay ku dheheen annaafaqta yaa fulaan qaala wuxuu yidhi laa munaafiq miihi wallaahi waan ku dhaartay whada dliil alى ana yajibu linsaan an yudaafica nafsah inuu qofka u naftiisa difaaco waajib bay ku tahay diiniyan qofka diintiisa haddii la dhaawaco inuu isdifaaco waajib bay ku tahay maxaa ninkan munaafiqnima lagu tuhmay saas darteed buu intuu laa yidhi ayuu haddana ta'kiidiye wallaahi buu ku raayuu raaciyey inaan munaafiq ahayn munaafiqii caqadiga ahaa ee qalbiga ku jiray qofka waa iska anfin karaa oo dhihi kara wallahi munaafiq ma ihi in laga cabsadana way fiican tahay munaafiqnimada <clears throat> iyo sifadaas un saxaabada ka baqi jirtay ilaa soddon ayaa soo gaadhay waa kii dhihi jiray ibnu mulayka miyuu ah gidigood munaafiqnimo ka baqaaya marka munaafiqnimadu waa sifo xunoo siyaalo badan iyo camalibay uqaiyoaqali siyaalo badan bay kugu soo geli kartaa walciyaadu bilah marka ninkan laakiin wuxuu leeyahay sida la ii tuumay munaafiq baa tahay kufri iyo gaalnimo ayay ka dhigan tahay marka wallahi ma yihi munaafiqe salaadana oogama tegin jamaacanna ceeb ee waxaa weeyaan cilladii wuu sheegi doonaa inuun la qabsan karin marka waa qofka tuhmada inuu iska iska fogeeyo <clears throat> hadduu tuhmo lagu wax laga tuhmaysto tuhmadaasi weligaa iska anfi xataa walow yeena dadku hadlin ooyna tuhmadii kugu qiran oona sheeginin haddaana dadka waxu sixun kugu yar fiirinayo ama kaa yar shakisan ama indhaha yar taagaaya inaad caddaysaa fiican waxaad ku dhex jirto haye miaal sheegi kara nabiga sala اla alay wasalam masaladii mashhuurkeed safiya bintu xuyay xaaskiisii isagoo la taagan xaaskiisa nabiga alayh salam laba saxabi soo mareen habeennimo masaajidka hortiisa asagoo muctakafa ictikaaf ku jiray markaasay tallaabsadeen nabiga calayh salaatu wasalaam isagoo ka baqaaya inay u maleeyaan ama shaydaan qalbigooda uu ku tuuro inuu nabi maxamed qof ajnabiga la taagan yahay yaa wuxuu yidhi calaa rislikumaa inahaa safiya war tartiib waa safiye eh taasuu nabiga sala allah alay wasalam yii marka inuu tuhmada iska saaro qofka waa arrin fiican oo weliba waajib diini ah qofka diintiisa inuu difaacdo ayay soo gelaysaa ayib miaal kale yaa sheegi kara ya a qanimad markuu qaybara nabig sal l slam ay a a marada horgufay sax wey wakaas waxba igama soo harin buu yidhi waxba igama soo harin buu yidhi wixii la qaybinayo ummadda gacanteeda liisoo dhiibay ummaddii baan u qaybiyey waxba ma haystay ogaada iyaduma <clears throat> sax wey wax alla wixii shaki iyo tuumo keenaa dhan waa saas xataa salaadda intuu nabiga tukaday calayhi salaam maalin casarkii waa kii intuu degdegay baxay oo dhex jiiray saxaabadii oo gurigii galay oo saxaabadii oo yaabanma kugu soo noqday waa waxaan saa u yeelay guriga waxaa taallay dahab lasoo sadaqaystay oo inuu gabalkii igu dhaco guriga ayaan diidanaaoo masaakiin dadkii lahaa baan u qaybin rabay iska dhaafay xataa nabigu wuxuu tuhmada kala dagaalay oo difaacay neefgeela neefgeela la tuhmaystay ayuu nabiga calay salaam tuhmad u jiray yaa sheegana xudaybiya hashi nabiga calayh salaatu wasalaam markay fadhiisatay maxay dhaheen khala'at ilqaswa khalaat ilqaswa hashila waxay ku tuhmeen hal maciib ah oo maciibo ah oo xoolaha dameeraha iyo awrta iyo waxa la rarto qaar waxaa jira caadis kale inuu iska fadhiistaba rig iska dha iska fadhiisto isagoon amar la siinin meel cidlaa iska fadhiisanaya marka khalaat ilqaswa bay dheheen way xaraabtayoo waa ceebowday oo iska fadhiisatay nabiga muxuu yihi calayh salaam maa khalaat ilqaswa walam yakun walaakinahaa xabasahaa xaabisulfiil buu yidhi ma aha hasha ceebba qabtee weligeedna waxaa dhaqan ooma aheene waxaa ilaahay baa xabisay allihii maroodiga ka xabisay maka in lagu dagaalamo oo maka uu dhibaato geysto ayaa ka hortaagan inaana naga hortaagan inaan dagaal aan aan meesha ka qaadno nabiga sal sl aleh isalaatu wasalaam marka wuxuu yidhi laa wallaahi munaafiq miihi wala aatiyanna rasuula allahi baan u tegayaa calayh salaam fala ukhbirannahu waan u sheegi waxa ay qabsaday faataa rasuul allah ninkii nabigu u yimid calayh salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah inaa anagu asxaabu nawaadixa waxaan nahay dad muruqmaal oo beeraha waraabsada oo awrta ku waraabsada aslu naadix waa geela oo intii biyo lagu soo dhaamiyo biyaha dana beerta lagu waraabin jiray ayaa naadix la dhihi jiray howlaha awrta la dhaansado marka dad waxaan nahay xoolahaas ka dhaansado oo beerta ku waraabsado maantoo dhan xooggaasa lagu waraabin il durduraan lama hayo ubina ma mara madiina marka biyahaasa lagu dhaaminaya geedihii timirtaas u agegin fa nacmalu maalintii baan shaqaysanaa wain habeenkii marka wuxuu gebla yahay yaa la imaanay jamaacad in tukadaan waa la rabaa waina mucaadan wiilka mucaada ee ardayga daalibulcilmiga ee masaajidkaada jooga sallaa macaka aduu kula tukada alcishaa cishaa mucaad marka inuu asxaabanna waadix ahayn isaga cilmigaasuu meesha u joogaa waa nin iska dhallinyaro ah waina mucaadan sallaa macaka aduu kula tukadaa alcishaa cishihii uma ataa markaasuu masaajidka xaafadda noogu yimid faftataxa wuxuu ku bilowday bisuurati albaqara hadduu bilowdana waa ku dhammeeyey fa aqbala rasuulu marka sidaasaan oga goostay anigana tabar baqara aan kusii taagnaado suurat albaqara maba hayo fa aqbala rasuulullah nabiga calay salaam wuxuu ku jeesaday calaa mucaadin mucaad faqaala yaa mucaad afataanun anta ma fataan baa tahay mad dadka fidnaynaya oo walaa tajcal musiibatana fii diinina ka aheede musiibada diinta ugu xun iyo fidnada diinteen dad diintu dadka ku adkeynaya oo dinta dadka ku maaratay ka fiijinaya miyaa tahay daad ku adkayso dee dadku waa cararayaan iqra bikada waqra bikada heble iyo heble iyo heble iyo suuradihii yaraaye muqasarkaa cisho weeyaanoo xilligu dadku waa daalan yahay aayar suuradahaas gaagaaban ee uu shamsi iyo soo socda daxa ku aayar ku tujibanaya isagii baa la canaantay mucaad binu jabal radi allahu canhu wa ardaa marka mararka qaar qof la dhaliilaayo oo diintiisa la dhaliili oo dhaawac la gaadhsiini ayaa garta leh kuwa maaragtay isla quman ee u malaynaaya in ayaga ay fiican yihiin ayaa khaladka yeelan kara khaladka yeelan kara falaa tusaku anfusakum huwa aclamu min attaqa naftiinna ha dahirinoo ha ammaanina qofka taqiga ilaahay baa garanaya subxaanau wa qofkaa iska yar qarsoon iska liita aad liidayso xaqirayso yaa laga yaaba inuu kaa khayr badan yahi kaa fiican yahi kaa fadli badan yahi qaala sufyaan baa wuxuu yidhi faqultu licamar waxaan ku yidhi ina abaa zubayr maxamed bnu muslim xadaanaa can jaabir buu nooga warramay annahu nabigu qaala inuu yidhi iqra waxaad akhrisaa washamsi waduxaaha waduxaa suuratu duxaa akhri walleyli idaa yakshaa suuratu leyl akhri ama wuxuu yidhi wasabbix isma rabbika alaclaa suuradahaas suuradahaasi gaagaaban cishaha ku tuki buu nabiga sala allah aleh wasalam ee baqara iyo suuradaha dhaadheer cishaan iyo dadka oo daalan arrintaa isma laha hadday dadku ay yihiin jamaaca maxsuur maxsuuriin oo aan la og yahay inay intanun yihiin oo ay ku heshiiyaan imaamku inuu qirada u dheereeyo dhibaato ma laha oo la og yahay maxaa yeelay waa la ogaan karaa maalan haddaan lisweydiino dadku ayna wada hadlin waa la ogaan karaa qofka kabiirka iyo qofka saqiirka iyo qofka saqiimka ee xanuunsan ka muuqda xanuunka laakiin waxaan la ogaan karin wadaal xaaja qofka xaajada u saaxiibka ah ee degdegaaya meel u socda marka waa in dadku ay lala socdo waa mari doonaaye faqaala camar ba wuxuu yidhi naxw hada waxadaana qutayba ibnu saciid xadana leyt xaw xadaana ibnu rumxin maxamed bin rumxin akhbarana alleyt can abi zubayr maxamed can jaabir bni cabdillaahi anahu qaala jaabir wuxuu yidhi salla mucaad bnu jabal alansaariyu liasxaabihi wuxuu tujiyey asxaabtiisa alcishaa salaada cishaa ayuu tujiyey labadaba waa qaws jaabir iyo mucaad fadawala calayhim markaasuu ku dheeriyey qiradii fansarafa rajulu mina nin naga mid ahabaa iska gadoomay oo isla tukanaya jamacada jaabir iyo marka nin baa iska gadoowo intuu salaadii halkaas iska istaago ka baxay yuu fasallaa keligii tukaday fa ukhbira mucaadun mucaad baa loo sheegay canhu ninkaa xaalkiisa salaaddii nin baa kaa goostay faqaala wuxuu yidhi inahu munaafiqun munaafiq wey ila wa ahli lmadiinati eh, maraduu cala nifaaqi wey ah, qaar waxaa ka mid a munaafiqiina ya ilahay muxuu yidhi subxaana ya ya saas miya qaar baa munaafiqiin oo waliba marada ah ayaa ku jira madiina oo madiina jooga laakiin waa qarsoon yihin intooda badan aad looma aqoonin saxaabada qaar buu nabigu usha sheegay calayhi salaatu wasalaam oo xudayfe ka mid yahay ayib markaa kuwa kuwii buu ka mid yahay buu yidhi ka midna ma aha saxaabi jaliila qiimo badan markii dambena bacda riwaayad waxay caddeeyeen in shahiid ku dhintay radia allahu canhu arda faqaala inahu munaafiq falamaa balaqa dalika arajula ninkii markuu warkii gaadho oo la yidhi waa tukata waa iska tagtaye waa lagu tacliiqiyey munaafiqu inaad tahay baa la sheegay dakhala wuxuu u galay calaa rasuulilah nabiga calayhi salaam fa akhbarahu wuxuu u sheegay maa qaala mucaadun mucaad hadalkuu yidhi iyo sababta keentay inuu ka goosto faqaala lahu nabiyu nabiga calayh salam baa mucaad ku yidhi aturiidum waxaa doonay an takuuna inaad noqoto fataanan fataan yaa mucaadu mucaado kuwa fataaniinta ee dadka diinta ku adkeeya ama diinta ka fidneeya siyaalo badan baa dadka diinta looga fidneeyaae akhlaaq xumada iyo maaragtay tashadudka iyo guluwiga iyo in dadka maaragtay takfiiryo la gaaleeyo munaafiq la yidhahdo qof muslim oo musalli oo tukanaya intaba fitnayntii bay ka mid tahaye fataanintaasyaad rabtaa inaad ka mid noqoto yaa mucaad idaa amamta annaasa dadka haddaad imaam u noqoto faqra waxaa akhristaa washamsi waduxaa suuradda ahri wasabbix isma rabbika laa calaa wa iqra bismi rabbika aladii khalaq ahri waleyli idaa yaqshi suuradaha ahri nin ay dhibaysa male kwar ka warran kuwaa hadday dhahaan dadka wayna dhibaysaaba ya dadka wayna dhib hadday dhahaan ka warran ma looga tegi maya looga tegi maayo kuwaasi looga tegi maayo qisaaru mufasal kuwaasaa lagu tukanayaa nabiga alayh isalaatu wasalaam hadyigiisi sunnadiisi weeyaan marka la fiirin mahayo qofka keli ah duruuftiisee waxaa la fiirinaya wixii sunnada iyo waafaqsan baa la fiirinaya sunnada nabiga alayh salaam waxaa weeye suuradahaas in lagu tukan karo saas weeyaan qofkii intaas ay ku adag tahayna hadduu jiran yahayna fadhiga ku tukado haddii kalena macduur gurigiis kutukan buu noqonaya xadaana yaxya bnu yaxya qaal akhbarana hushay bnu bashiir can mansuur can camr bni dinaar can jaabir bni cabdilaahi ana waxaa weeye maa yunaasib اlinsan haddii la dhaho qofka wixii asaga maaratay u cunama ee isaga uu jecelya haddii la dhaho lamaba heshiinayaba qaar baa waxay ku dhahayaan waduxaa way u dheer tahay ee qulhuwalla nagu tuji marka micyaar ma ahe micyaarku waa hadigii iyo sunnadii uu nabiga qariray calayh salaam sunnadaha noocaasah ee wakhtiga iyo xilligaasi munaasabka u ah ayuu nabigu sheegay alayh الsalaau wasalaam xadaana yaya bnu yaya abarana husham can mansuur can cmr bn dinar can jaabir bn cabdillah ana mucaad bn jabr kaana yusali maca rasuuli lahi alcishaa alaakhira cishaha dambe nabiga alay slam la tukan jiray uma yarjicu ilaa qowmi qowmkiisa intuu u laabta xaafadii banu salma fa bihim tilka sala salaadda ayadaheed buu tujin jiray asaga sunnay u tahay ayaguna farad bay u tahay way bannaan in insaan iskugu xidho waxaa qabta shaaficiyada iyo xanaabilada qaarna waa didan yihiinoo axnaafta iyo maalikiyadu leeyihiin inama jucila alimaamu liyutama bihi yaa soo geliye oo imaamka in lagu daydo waxaa soo gelaya walaa takhtalifu inaa iskhilaafin oo imaamka khilaafina mukhaalafada waxaa soo gelaysa alaqwaal walafcaal wاniyaat saasay leeyihi xataa niyadii ha ku khilaafay imaamka wuxuu niyeysan yahay unbaad la tukan kartaa marka hadduu sunno tukanayo adna aad rabto isku ma kartaan isku niyo ma tiini lena qaal qaar basaa yidhi lakin sida kale xoog badan ba mudaa xadaana waabkan xadiidka ku cad xadaana qutayba bnu saciid wa abu rabic الزahraani qaala abu rabic wuxuu yidhi xadaana xamaad qaala xadaana ayub can camr bni dinar can jaabir bni cabdillahi qaal kaana mucaad wuxuu ahaa yusallii maca rasuuli اllahi sala اlah alay waslam alcishaa cishuu nabiga la tukan jiray uma yaatii masjida qowmihi qowmkiisa xaafadda oo masaajidka buu imaan jiray fayusallii bihi markaasuu tujin jiray tujin jiray baabun wuxuu ku saabsan yahay amrula'ima a'immada waxaa la amrayaa bitakfiifi salaati salaada inay fududeeyaan fii tamaamin maca tamaam iyagoo dhammaystiraya u fiirso salaadda ha la fududeeyo hala la taam yeelo oo waxaa la diidan yahay darafay naqiid darafay naqiid waxaa weeyaan ifraad iyo tafriid ifraad iyo tafriid in lagu xadgudbo oo qiradii la dheerayo oo aimadii iyo dadkii marka aan la tixgelinin duruuftoodii lama ogolo in salaadii salaad fudud oo arkaanteedii ayna hagaagsanayn oo dumaaninadii xasilloonida ayna fiicnayn oo uun iska tuurtuur ah ayaduna lama rabo salaada marka hadyigii nabiga calayh salaatu wasalaam baa la waafajini nabigana wuxuu ahaa salaada midkii fududeeya isagoo dhammaystiraya waxadaanaa yaxya bnu yaxya ahbarana hushaym bnu bashiir can ismaaciil bin abi khaalidin can qaysin can abi mascuud alansaari qaala jaءa rajulu nin baa u yimid ilaa rasuuli lah nabiga calayh salaam faqaala wuxuu yidhi inii anigu la ata'aharu can salaati subxi salaada subax waan ka dib dhacaa min ajli fulaan hebel daraadiis hebel dartii salaada subax waan ka dib dhacaa gurigaa iska tukadaa ama intuu ka baxaya iska joogaa mima yuiilu bina dheerayntu nugu dheeranaya sababteed mima yuiilu bina ay idaalatuhu bina dheerayntu nugu dheeranaya sababteed ayaan oga dibdhacaa ninkan marka mucaad binu jabal ma aha waa nin kale mucaad ninkii ka sheeganayay salaad subax horta may ahayn cishay ahayd laba gurigaan ooga haraamuuna dhihine salaaddii markuu galay buu ka goostay oo salaaddii nugu dheereeyey buu ka sheegtay saddex mucaadoo la canaantay mar mar labaad inuu ku noqdo baciid saa lagu canaantay oo loo qardinay salaadaha inuu ma'muumiinta la socdo inuu haddana mar labaad uu cirka ku shareero wax dhici kara ma aha saxaabada nabiga calayh salaam waxay ahay waqaafiina cinda kitaab diinta markii loo sheego waa qaadan jireenoo way ku dhaqmi jireen ridwaan calayhim ajmaciin fama arkaa nin kale asagana laga soo dacwooday salaada subax buu nagu dheeraya waan ka dibdhacnaa famaa ra'aytu ma arkin buu leeyahay saxaabigu annabiya nabiga calayhi salaam oo qadiba cadhooday fii mawcidatin wacdi qadun weligay ashadda ka daran mima qadiba suu u cadhooday yowmaydin maalintaas maalin uu kaga daraa caanada suu maalintaas u cadhooda weligeed maakinmi waa cadhoon jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu nabiga calay slam khudbaynaayo calaa sawta waxmarad aynaah ixmarad caynaah wa calaa sawta washtada qadabuhu kaanahu mundiru jeysh yaquulu sabaxakum masaakum nabiga calayh salaatu wasalaam yani markuu khudbeenaaya indhaha guduudan jiray codkiisa kor buu ukici jiray u dhawaaqi jiray rasuulka calayh salaam cara ka muuqan jirta markii waciidka iyo adilada iyo uu ka hadlaayo dadka xumaanta iyo munkarku kala hadlaayo sala allahu alay waali wasalam waxaad mooddaa inuu col soo socdo uu dadka oga digaayo yaad mooddaa uu leeyahay war ka kacaay saasaad mooddaa nabiga calayh salaatu wasalaam <clears throat> marka maalinta laakiin si u carooday buu leeyay saxaabigu weligay ma arkin isagoo u carooday faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dadow ina minkum waxaa inaga mida munafiriin dad dadka fiijinaya oo eryaya yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu dadkaa ka fiijinina oo eryina si qabow oo wanaagsan iyo diinta dadka usoo jiida faayukum kiinii ama naasa dadka imaam u noqda falyuujis ha soo gaabiyo salaada ha gaabiyo fa ina min waraa'ihi waxaa ka dambeeya alkabiira baa kamida ah dadka ka dambeeya ee uu tujinayo dad waaweyn oo odayaaloo da'oxan oo iskaba cajisan wadaciif iyo dad tabardarada sidoodaba u tabardaran wadalxaaja dad xaaja u saaxiib ah oo dan iyo arrimo u degdegaya tan marka waxaa la yidhaahdaa xusnu tacliimi الnabiy sala اlah alيه wasalam xayu qaarana اlxukma bالtacliim xukunkii nabiga alay slam u yidhi faayukum ama الnaasa falyuujis waa xukun laakiin muxuu raaciyey wuxuu raaciyey ciladii salaada soo gaabiya maxaa loo gaabay cilada waata faina min waraa'ihi اlkabiira wالضaciifa wada اlxaaja iyaa ah. inagu daba tukanaye dadkaa fiiriya adiguu qirada kula macaanaanin oo kula dheeraanine dadka ayagaa fiiri xadaana abu bakr bn abi shayba qala xadaana hushaym bnu bashiir wwakiic bnu jaraaxa qala xadaana ibnu numayr xadaana abi cabdاllahi xaw xadaana ibn abi cumar qala xadaana sufyaan kulhm can ismaaciil fi hada isnad midl xadiid hushaym hushaym bnu bashiir awasidi ayaa la mutaabicinaya ismaaciil bin abi khaalid ayuu ka warinaya qala xadaana qutayba bnu saciid xadaana muqira huwa bn cabdiرaحman اlxizaami an abi zina an acraj can abi hurayra can nabi sal slam qaal ida ama axadukum axadkiin hadduu imaam u noqdaa naasa dadka falyukhafif salaadda ha fududeeyo faina fiihim asagiira wاlkabiira wاdaciifa wاlmariida mid jiran oo xanuunsan ayaa inagu jira oo salaadii jamaacada aheedna quuri waayey inuu la tukada raba iskana xanuunsan oo jiran faida sallaa waxda keligii hadduu tukanaayo falyusali kayfa sha su raba u tukado smart falyusali ha tukado kayfa sha kayfa shaadaas inuu qirada dheeraysan karo laakiin ayadoo waa inuuna ka bixin hadyigii nabiga sal allah aleh wasalam <clears throat> suuradihii nabiga ku akrin jiray ku tukan jiray iyo xaaladaha salaadaha ceshihii oo kale weeyaan inuunan subaxii oo kale gaadhsiinin ah, laakiin waa ka dheerayn karaa isagoo lagu daba tukanaayo siduu usoo gaabin jiray si ka dheer waa u tukan karaa falyusalli kayfa shaa qala xadaanaa ibnu raaficin qala xadaanaa cabdrazaq xadaanaa macmar ibnu rashidin can hamaam ibnu munabihin qaala haada warkan soo socda waa saxiifadii hamaami abu hurayre uu ka wariyey hal sanad bay leedahay intuu hadba kaala soo goynay hadba intii maxalshaahidku kaala soo goyni haadaa warkan soo socda ma iyoladii buu ka mid yahay axaadiistii uu xadaanaa abu hurayre noo wariyey cana muxamadin uu nooga warramay nabiga rasuulilahi ah sala allah alay wasalam fadakara hamaam wuxuu sheegay axaadiida minha waxaa ka mida minha axaadiistii saxiifada qaar ka miduu sheegay marka waxaa ka mida midda rawa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam idaa maa qaama axadukum idaa yamaan waa soo maray inay ziyaado tahay maadana waxaa kutusi markii laska xadfo loo dhutin maayo marka laska xadfo loo dhutin maayo yani waxba tacbiirkii iyo isasaarkii waxba ma yeelayo bale way quruxsanaan idaa qaama axadukum haddaad hadda maama waxaad u noqotay ya idan yaa daaliban od faaida bacda ida ma zaaida ilaa maa qaama axadukum linnaas hadduu xadkiin uu istaago linaasi dadka inuu tujiyo falyukhafif salaaddaa soo gaabiyo faina fiihim lkabiira mid odayahoo duqaha ayaa ku dhex jira wa fiihim daciif mid tabardara si ahaanba iskaga tabardara waidaa qaama waxdaw keliga aduu istaagana falyudila dheere salaatu salaadiisa salaatahu maashaa wuxuu doono laakiin waxaad dhici kartaa in dadka qaar ay iyagu markay tukanayaana soo gaabsadaan keligood markay dadka tujinayaanna ay la talaarto la talaarto arrintaa marka waa inay isxakameeyaan o salaadda soo gaabiyaan waxaddaana xarmala binu yaxya qal abarana ibn wahbin cabdulahi bn wahbi masri qal abarana yunus bn yaziid can hishaami qal abarani abu slm bin cabdiraxmaan aلzuhri anahu samica aba hurayrata yaquul qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum linnaas axadkiin markuu dadka tujinaayo falyukhafif ha fududeeya salaada faina fi nnaasi dadka waxaa ku jira an daciifa qof tabardaran wastaqiima qof jiran wadalxaaja qof oo dan iyo arrimo u saaxiiba oo dan inuu jamaacadana tukado danihiisana qabsaduu rabaa saacadii waqtibayaa timekii baa garaacaya marka waa in laysku fiiriyo dadka lasku wado marka lasku wado si jamaacadana loo tukado umuurahaasoo dhanna loo tixgeliyo وxadثna cبdالملك بن شعyب بن لyثi qال xadثnي abي qال xadثnي لyث بن سعد qال xadثnي يuنس عن بن شهاaب qال xadثna أبو بكر بن cبدالرحمن بن cمر بن هشام أنه سمع أbا هريرةa يقول أبو بكرka wuxuu ka mid yahay فقهاء سبعة في casر التاaبعين أبو هرير uu ka maqla oo يقول leh qاla رasuل اللhi صلى الله عليه وسلم بمثل غير أنه qاaل bdل السقيم الكبيرة qof saqiima riwaayada qaarkood alkabiira intaba warka waa jirtaa waxaadna garanaysaa riwaayaadkaas la kala duduwaayo in ruwaaddu axaadiista ay ku warinayaan bilmacnaa marka riwaayat alxadiid bilmacna baa la yihahda qala xadaana moxamed bn cabdillahi bn numayr qala xadaana abi qala xadaana camr bn cuثman qala xadaana musa bn طalxa xadaana cuثman bn abi اlcaas athaqafi ana nabiya sala اllah alay wasalam qaala lahu cuثmaan buu wuxuu ku yidhi umma qawmaka umma imaam u noqo qowmaka qoomkaada nabiga calayh salaatu wasalaam baa cayinay wuxuu yidhi xaafadiina imaamka noqon qaala wuxuu yidhi cumaan qultu waxaan ii yaa rasuul allah inii ajidu waxaan heli fii nafsii naftayda hayan wax hayantaa maxay tahay min alwaswasati ogo waswaas ah ayaan dareemayaa oo nabigu u sheegtay alayh salaam wuxuu yidhi nabi allow kama fi saxiix isagaan muslimka laftirki soo ororiyey ina hayaana qad xaala baynii wa bayna salaatii ina shayaana qad xaala baynii wa bayna salaati shaydaankiiba wuxuuna kala dhex gala aniga salaadaydii oo waqiraatii yalbisuhaa calay hooska kaytaraao salaadda baa dhaqaashin laha shaydaankiibaa waswaas i geliyey <clears throat> markaasuu nabig wuxuu yidhi daka shaydaan yuqaal lahu khinzab waa shaydaan khinzab la yihahda magaciisee fa idaa xasastahu fatacawad billah wadfur can yasaarika alaaa markaad waxaa dareento intaad shaydaanka iska naarto acuudu billahi min ashaytaan irajim aad tiraahdo dhanka bidixda cadhuufa tuf dhanka bidixda cadhuufa tuf idful yani xogow afuufoo yar haddii masaajida ku jirto haddii kale banaana taagan tahana ku tuf wuxuu le fafacaltu faadhab allahu dalika cani ilahay baa iga tagsiiyey sidii markaan yeelay markaa nabigana alayh salaam waa u duceeyey waana waana barakeeyey rasuulka alayh salaam wuxuu yidhi salaaddii baa xoogow nafteeda waxay dareemayaa qaala nabig wuxuu idnu soo dhawow fajallasanii wuxuu i fadhiisiyey bayna yaday hortiisa nabigu uma wadaca kafow sacabkiisii wuxuu dejiyey fii sadrii xabadkayga bayna hadyay labada naas dhaxdoodu gacanta saa iga saaray nabiga alayh salaatu wasalaam ah, nabigaa barakeenaya barakadiisii nabiga calayh salaam gacantiisii waswasadii iyo shaydaankii iyo wixii qalbiga kala jiray nabiga calayh salaam baa bixinaya cilaajinaya halkaas gacanta ka saaray uma qaala wuxuu yidhi taxawal soo gadoon inta hore xabadkii baa laga eriyey soo gadoon baa layidhi fawadacaha wuxuu dejiyey haddana fii dahri dhabarkaya bayna katifaya labada garab dhexdooda haddana ayuu gacanti ka saaray nabiga calayh isalaatu wasalaam ilan qalbigu halkaas waa meeshuu ataagaya shaydaanku halkii baa laga saaraya uma qaala wuxuu yidhi umma qawmak qowmkaada imaam u noqon marka waswaas waa kaa tegey alagaa buufiye faman ama qowma ninkii qowm imaam noqdo qaacida kuliya wey falyukhafif ha fududeeyo waa qaacida man ama qowman ninkii qowm imaam u noqdo adig iyo kayrkaaba falyukhafif salaada ha fududeeyo faina fiihim waa ka xugun wey xukunkaa tacliil waa cilaysan yahay faina fiihim اlkabiira qof weyn oo oday ah ayaa la tukanaya waina fiihim اlmariida qof mariidoo jiran ayaa la tukanaya waina fiihim اضaciifa qof daciifana oo ku dhex jiraa waina fiihim dalxaaja inta kale haddaad tirada waan ogaan karaa waina fiihim dalxaaja qof xaajo u saaxiiba oo meel uu degdegayaa ku jiri kara waidaa salla axadukum waxda keligeed tukanayo falyusalli kayfa sha saraba ha tukado keligaa haddaad tukanayso dheerayso salaadaada adigaa marka isgaranayeen qala xadaana mxamed bn muana wbashaar qaala xadaana mxamed bn jacfarin qala xadaana shucba can camr bn murata qaala samictu saciid bn musayibin qaal xadaa cumaan bn abi lcaas cumaan bin abi alcaas baa warramo qaala yidhi aakhiru maa cahida ilaya rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu ii dardaarmo waxaa ugu dambeeyey qowluhu idaa amamta markaad imaam u noqoto qowman dad faakhifa <clears throat> soo gaabi bihim salaad salaad usoo gaabi u fududee usoo gaabi taasoo nabiga alay slam u dardaara dardaarka ugu dambeeya isheebay ka mida binisbati lahu marka isaga dardaaranka laga hadlaya weeyaan marka salaada dheereenteeda iyo gaabinteeduna xaaladaha nabiga calayh salaam ayuu fiirin jiray guud ahaan arrintaasaa la fiirin ninkii mararka qaar oo saxaabadiisii iyo masjidkii iyo xaaladihiisa uu nabiga calayh salaam mutixgeliyo waa dhacday xataa suurat lacraaf isagoo ku tukaday nabiga calayh salaam salaad maqrib suuratu duur ku tukaday nabiga calayh salaam qaaf marka suuradadaa dheer mararka qaar laakiin waa xaalaad mucayana ama axyaanan marka ciladaas in meesha ay ku jirin weeyaan ama tashriic caama arrimahaas mararka qaar inay bannaan tahay وxadثna khلف بن هiشhام وabu ربيع الزهراني qاala waxay dhaheen xadثna xmاad بن زayd عن cabdالعaزيز بن سuhayb عن أنس بن مالك أن النبya slى الlaه عليه وسلم kaana wuxuu aha yuujiز في الصلاaةi وyutim salaaduu nabiga gaabin jiray waana dhammaystiri jiray marka gaabintu waa inay marka la socoto in salaadii la ilaaliyo qiradeedii iyo arkaanteedii اctidaalkeedi xasiloonideedii waa inaan laga qaadin qala xadaana yaya bnu yaya qutayba bnu saciidin qaala yaya abarana qala qutayba xadaana abu cawan can qataada can anasin ana rasuula lahi sal slam kaan nabigu wuxuu ahaa min akhafi nnaasi dadka midka oogu fureedin badan salaatan min salaada xaggeeda fii tamaamin dhammaystir ay ku dhex jirto salaaddii waana fududeelaya waana taam waana taam oo markaad fiiriso wax ka maqan rugni walba iyo qowl iyo ficil walba meeshii loo baahnaa buu ka gaadhsiiyey nabiga sala allah aleh wasalam fii tamaam marka ifraad oo mucaad binu jabal laga soo reebay iyo tafriiq oo musilaatii loo diiday bayna dalika alxaq labadaas udhexeeya xaqa nabiga calayh isalaatu wasalaam kaana yuadib asxaabah wayuxsinu tadiibahum waa edbin jiray oo midka salaada dheereeya ee khushuucdii iyo qiradii iyo dheerayntii iyo la tagto wuxuu dhihi jiray soo gaabay dadkaan dhibina kii fududeeye boobsiiye dumaaninidii xasilooladii oo dhan bahlhaleed ku sameeyeyna salli fa inaka lam tusalli baa lihi waxmaada tukanin baa lihi dhexdaasi ku jiraa khayrka marka darafay naqiin labadaa daraf ee mar walbaba islaamka ama qofka muslimkaa labadaa dhinac waa inuu mar walba iska jiro xaalad kastaba xaalad kasta uu ku sugan yahay wey ogawaada ma aha mawduuc mucayana xataa markii laga hadlayo nafaqada iyo biilka reerka maxaa layidhi waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqtu wa kaana bayna dalika dayb dhexdhexaadaasaa la rabaa ah dhexdhexaadaasaa la rabaa waa nafaqadii iyo biilka reerka qaala almusanifu raximah llah waxadaanaa yaxya binu yaxya wa yaxya bnu ayuub wa qutayba binu saciid wa cali bnu xujur qaala yaxya binu xuse wuxuu yidhi abarna qala akrun xadana ismaaciil yacnuuna ibnu jacfar weeyaan can shariik bn cabdilahi bn abi namirin can anas bn maliki radi allahu canhu anahu qaal maa sallaytu wara'a imaamin qadun akhafa salaatan imaam ka fudeen badan salaada walaa atama kana dhammaystiri badan salaata xagga salaadda min rasuulilahi sal slam arkin waa salaad isku dheelitiran oo aan dheereenna lahayn gaabinna lahayn dhexdhexaada wax walba dhammaystira dadkuna mabsuud ay ku yihiin waxadaana yaxya bnu yaxya qaal akhbarana jacfar bnu sulaymaan an haabit bunani ibn aslm an anas bni maliki qaala anas wuxuu yidhi kaana rasuul lahi sal la alay waslam yasmacu bukaa sabiy ilmaha yar oohintiisuu maqli jiray maca ummi hooyadii la socda wa huwa fi salaati asagoo salaada ku jira ilmaha hooyadii la jooga ila haweenka masaajidka la tukan jireen nabiga alayh salaatu wasalaam ilmihii bayd wadataayoo wax ka reeba ma haysato way iska soo qaadani haddii salaadii la galay oohin bu afka labadii uqayni ilmihii yaraa oo oeya ila hooyadii baa ka mashquushay nabigaa maqli calayh salaam jamaacadii marka waxaa soo galay wax keeni kara in salaadii lasoo gaabiyo oo ah intii waswaas iyo walbahaar ay hooyada geli laheyd in salaada lasoo gaabiyo fayaqra'u bisuurati alkhafiifa suurad gaaban ayuu nabiga akhrin jiray aw bisuurati alqasiira mashakuraawi suurad gaaban ayuu nabiga calayhi salaam tukan jiray ah. maxaa yeelay dadkii dalxaja waa soo gashay islaantahay waxay rada durba ilmaheeda inay qaadato oo aamusiiso waxaa dadana maxamed bin minhaan adariir qaal xadana yaziid bnu jurayr qaal xadana saciid bin abi caruub can qataada can anas bni maalikin qaal kaana rasuul lahi qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu yidhi inii anigu la adkulu salaata salaaddii baan geli uriidu anoo doonaya idaalataha inaan dheereeyaan doonaya niyatu idaalati salaat idaaladii loogu talagalay qadarkii macnaha masmuux ahaa inaan gaadhsiiyaan rabaa fa asmacu waxaa maqli bukaa sabiy ilma yar oohintiis oo hooyadii lala joogo masaajidka ku jira fa ukhafifu waxaan fududaynayaa min shidda salaadii min shiddati wajdi ummihi hooyo waa taqaanaa min shiddati wajdi ummihi hooyadii murugteeda daran bihi ilmaha ay ka murgayso daraanta ay ka murgayso darteed way weeraxi leenay hooyadii oo ilmaheedii uu jaqaaqyiyo ooyey way weeraxaysaa way walbahaari oo murgaysaa saa darteed baan soo gaamin buu yihi rasuulka sala allah alayh waali wasalam maslaxadaasaa la isku wadaaya marka ummadda waa la isku wadaaya baabu ictidaali arkaani salaad salaada arkaanteeda oo ictidaal lagu sameeyo ictidaalka waxaa weeyaan waa yacni in laisku dhelitiro oo ay tahay mutanaasib mutanaasib mutaqaarib isku dhow ah, oo haddaad salaadii aad qiradii dheerayso rukuucdiina qadarkeeda dheeraynta sii maaha si intaa taagneed oo kale haddii aad sujuud rukuucda dheerayso sujuuddana hagaabinin rukuucdii baa dheerayso sujuuddana sii rukuucdao kale ku wad juluuska beela sajiidateenka sujuudda siday aheedoo kale ku wad sidaasa waxaa la dhahaa ictidaal arkaan salaad wa takfiifiha in la fududeeyo fii tamaami wuxuuna dhammaystiraayo waxadaana xaamid bnu cumar albakraawi wa abu kaamil fudayl bn xusein aljaxdari kilaahuma can abi cawaana qaala xaamid xadaana abu cawaana can hilaal bn abi xumaydin can cabdiraxmaan bn abi layla can ilbara bni caazib radi allahu canhuma qaala ramaqtu waxaan u fiirsaday oon muraaqabeeyey asalaata salaada maca muxamadin sala allah alay wasalam nabiga salaadda uu tukanayay baan u fiirsanay buu leeyahy fawajadtu waxaan dan helay qiyaamahu nabiga istaagiisa fa racatahu rukuucdiisa ragcad waa rukuucdii fa ictidaalahu rukuucda markuu ka istaago ictidaalkiisa bacda rukuucdi rukuucda gadaasheeda uu rukuucda ka istaago fa sajdatahu sujuudiisa u fiirsaday fa jalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayn labada sujuudood xoo fadhiga yar uu fadhiisanayo fa sajdatahu sujuudiisa labaad fa jalsatahu iyo fadhigiisa taxiyaadka maa bayna tasliimi ama fa jalsatuhu jalsatahu baan u fiirsaday ramaqtu jalsatahu maa bayna tasliim wuu fadhiisanaya maa bayna tasliim salaama naqsiga salaada laga baxay iyo walinsiraafi intuu soo gadoomayo fadhiga uu la fadhinayo u sii jeedo xagga qiblada intaasaan intaan u fiirsaday waxaan wajadtu helay qariiban xaalay tahay kuwo isku dhow min asawaayi xagga sinaanta qariiban bay ahaayeen kuwo isku dhow min asawaayi xagga ekaanshaha iyo isla ekaanshaha qariib baan yidhi yani mutaqaarib taxdiid ma aha way isu dhadhowaayeen laakiin ma aha inay isudaleekaayeen bale riwaayo kale fi saxiix waa soo arortay inuu yidhi saxaabigu maa khala alqiyaama waalqucuuda maa khala alqiyaama waalqucuud waxaan qiyaamka iyo qucuudka ka ahayn way isku dhadhawaayeen intaad rukuucsan tahay iyo intaad ictidaafka samic allahu aad taagan tahay iyo inta aad sujuudsan tahay iyo fadhiga u dhexeeya labada sujuudood iyo waa inay isku dhadhawaadaan oo sujuuddii baa iska dheeraysay rukuucdiina way gaabanta fadhigiina waa gaabanya lama rabo wixii saas kula socda ictidaalka saasa loo wadaa sinaan وxadثna cubaydاللahi بن mعاad الcmbري qال xadثna abi qال xadثna شhucبة عن الxakم iبن cutayba qaala wuxuu yidhi qalba calى الكufa rajul magaalada kuufa waxaa xoog ku qabsaday nin oo dhiisinimadeeda la wareegay ninkaana riwaayada soo socotaa ku caddayn doonta mubhamkaa ninka mubhamkaa riwaayada soo socotaa ku caddayn doonta xakam wuxuu leeyahay qad samaahu an اxakam yuu ka warinaya ninka ka warinaya oo la yidhaahdo alcambari shucba shucba بن xajaaj wuxuu le qad samaahu xakam wuu noo sheegay ninkaa magaciise laakiin wuu halmaamay shucba halmaamay qad samaahu alxakam ibnu cutayba ninkaa wuu noo sheegay zamana ibn alashcaf ina ashcaf zamankii uu madaxda ahaaba xilligiisii faamara abaa cubayda ninkii kuufa qabsaday weeyaane amara alghaalib cala alkuufa ninkii kuufa qabsaday wuxuu amray abaa cubaydata bin cabdillahi bin mascuud alhudali ayaa wuxuu amray an yusalliya binnaas dadka tuji magaaladii buu qabsaday imaamna wuxuu oga dhigay abaa cubaydata bin cabdilaah fa kaana wuxuu ahaa abaa cubayda yusalii kii dadka tujiya faidaa rafaca ra'sahu min arukuuci markuu rukuucda ka kaco qaama waa taagnaan jiray qadra maa aquul inaan dhaho allahuma rabbana laka alxamd mila asamaawaati wa mila alard wa mila maa shi'ta min shayin bacdu ahla ahanaa'i waalmajd laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljadi minka ljad intaa inaan dhaho ayuu taagnaan jiray sami allahu liman xamida rabbana laka alxamdu iyo intana lalaaqo allahuma rabbana laka alxamdu allah iskala xamd mil asamaawaati cerarka mugood wa mil alarda ardada mugood baa mahadsanta maxaa yeeley samaawaadka iyo ardooyinka inta udhexaysaba allah iskaleh maaligii lahaa ee abuuray khaaliqahaa xamdigiisii nicmo kasta ilaahay uu leeyahay xamdi bay leedahay marka markii laisku dhigo waa buuxsanta samaawaadkii ardadii ilan shay walbaba nimadiibunicmad walbaba shukrigiibaa la socotay amdigii wa mina maa shita intaad doonto min shayin shay bacdu kadib ah yaad ilaahayo xamdi iyo mahadba leedahay ahlanaa ya ahl anaa ammaanta allaha ehelka u aho mudanow walmajdi iyo sharafta allaha mudanow laa maanica wax mancin kara ma jirto limaa acdayta waxaad adiga allah bixiso laa maanica laa naafiya liljinsi tufiid lcumuum nas fi lcumuum bay ka mid tahay waxyaala cumuumka keenay ka mid tahay laa maanica wax mancin kara ma jirto limaa waxa ad acdayta adiga allah bixiso axad is hortaagi kara malaha walaa mucdiya wax bixin kara ma jirto limaa manacta waxaad adiga allaa manciso wax bixin kara ma laha masalat alcaqiida wey qofka hadduu aamino wuxuu aaminayaa wax walbaba inuu yahay qadaha iyo qadarka ilaahay nafc iyo dura xag alla inuu kaaga imaanayo bas ah walaa mucdiya wax bixin kara ma jirto limaa manacta walaa yanfacu ma anfacayo waxbana ma tari karo daljaddi midka xadliga iyo nasiibka u saaxiibkaa ah, ama mansab iyo madaxnimo ha ahaato ama maal ha ahaato wuxuu ahaadaba ninka u saaxiibka ee haysta minka adiga xaggaada aljaddu wixii xaq iyo dheefa u lahaa waxba anfici mayso ciqaabtaada iyo cadaabkaada iyo hadday xisaab imaato wuxuu isku difaaci kara ma laha qaala alxakam baa wuxuu yidhi fadakartu dalika licabdiraxmaan bin abi leyla u sheegay cabdiraxmaan bin abi faqaala wuxuu yidhi samictu lbaraa binu caazib baan maqlo yaquulu leh kaana salaatu rasuuli illah salaadda nabiga waxayd calayhi salaam wa iyo rukuucdiisii ila ninka asagaa ah saa u tukaday abaa cubaydata bin cabdillahi bin eh, mascuud ficilkaa uu sameeyey inuu waafaqsan yahay hadigii nabiga alayh salaam in la dheereeyo rukuucda marka laga kacay itidaalka iyo yuu ku caddaynaya kaana salaatu rasuuli illahi waxay sal slam wa rukuucuhu iyo rukuucdiisa wa rafaca ra'sahu min arukuuc markuu rukuucda ka kaco wasujuuduhu sujuuduhu sujuudiisa wamaa bayna sajdadayni waljuluusu fadhiga bayna sajdatayn labada fadhi udheays labada sujuudood udhexaysa qariiban bay ahay kuwa isku dhow min asawaa'i xagga ekaanshaha isku dhawaashaha iyo isla ekaashaha way isku dhowaayeen qaala shacba wuxuu yidhi fadakartuhu licamar bni mura shacba binu xajaaj ba wuxuu leeyahay fadakartuhu xadiidkan xakam waxaan u sheegay ninka la yidhaha camar binu murata alhamadani faqaala wuxuu yidhi qad ra'aytu ibna abi leyla ibna abi leylahaas uu ka warramaayo ninka la yidhaha xakam ee xadiidkaa nabigaa sheegay waan arkay ibna abi leyla oo falam takun salaatuhu maynan ahayn haakada sidaa aad ka sheegtay isaga salaaduu tukanayay ma ahayn marka yani inuu ficilkii iyo qowlkii siduu ku arkay asaga marka la fiiriyo siduu ku arkay inaynan waafaqsanayn wax kamida ah, ayuu ishaaraya alcibrau bima rawa raawi laa bima raa alcibratu bima rawa raawi laa bima ra'a saasay qaarkood leeyihin qaacido wey waxaa xadiidka marfuuca ee nabiga loo kor yeelay baa la qaadanaya sala allah alيh alih wasalam qaala xaddaana maxamed bn muhana wbn bashaar qaala xadaana maxamed bnu jacfar xadaana shucba can اlxakam ana madara wa ninkii mubhamka ah ee kuufa qabsaday ana madar ibnu naajiya lamaa dahara markuu u adkaaday cala kuufa kuufa madaxnimadeedii amara abaa cubaydata u cayinay an yusalliya binaasi inuu tujiya wasaaq alxadiid marka ninkii mubhamkaa ee kuufa qabsaday yuu noqday madar ibnu naajiya xadaana khalaf bnu hishaam qaala xadaana xamaad bnu zayd can haabit bn aslam can anas bni malikin qaal inii laa aaluu kama gaabinaayo an usalliya bikum inaayna tujiyo kamaa ra'aytu rasuula allah saa nabiga ku arkay calayh salaam yusallii bina inuu noo tujinaayo marka almucawalu calayh iyo marjaca loo noqonayo ee lagu afgaabsanayo ee laisku addoonsaday ee ilahay lagu addoonsaday maxay tahay waa hadyigii ficilkii nabiga salaadii nabiga sala allah alay wasalam sifatu salaati nebi saxaabadoo dhanba nin walbo ana ashbahakum bisalaati rasuuli illahi alaa ucallimukum kama usalli kamaa salla nabi sal slam laa aaluu waa soo marray sacad bin abi waqaas isagana isagoo leh kama gaabinayn sidii nabigu u tukanaya salaam waa kii jiray ee labada horena waa dheelayn jir labada dambana waan gaabin jiray inii laaalu buu leha anas ka gaabin maayo an usaliya bikum inayna tujiyo kamaa sidii aan inii tujiyo ra'aytu rasuul allah aan ku arkay calayh salaam yusalii binaa isagoo noo tujinay qaala marka wuxuu yidhi ninka layidhaha haabit ibnu aslam oo ardadii anas binu maalig aheed oo ugu dhoweyd fa kaana anas wuxuu ahaa yasnacu kii sameeya shayan waxbuu samayn jiray laa araakum dadow aanan igu arkin tasnacuunahu inaad samaysaan anas binu maalig oo nabiga calayh salaam salaadiisa soo guuriyey siduu tukan jiray iyo ukatasma laha kaana wuxuu idaa rafca raasa markuu madaxa kor u qaado min arukuuci samic allahu iman xamida u dhow rukuuci ka istaago intasaba waa oogmi jiray waa oogmi jiray qaaiman xaaluu taagan yihi intisaab waa oogmi jiray qaaiman isagoo taagan oo si caadi u istaagi jiray qalqaloox ma jirta oo caadi buu istaagi jiray xataa buu taagnaan jiray yaquulu qaa'ilu qof iska hadlay oo maleeyey uu iska dhaho qad nasiya sujuudii buu halmaamay samic allahu liman xamid markuu dhaho dibba sujuud maali jirin waa taagnaan jiray waa soo marray hadda ah, rabbanaa laka alxamd mila samaawaati wamila alardi wamila maa shita min shayin bacd ahla hana wlmajd axaqu maa yaqulu cabd wkuluha laka cabd allahuma laa maanic lima acdayt walaa mucdiya lama maalt walaa yanfacu daljad minka ljad intaas qadrasya sujuudii waxaa ku dhacay uu halmaamay iyo dadka qaar dhehi jiray wa idaa rafaca raaso markuu madaxiisa kor u qaaday min istajda sujuuda sujuudda hore markuu ka soo fadhiistana ta labaad intuuna aadin makaha waa nagaan jiray waa fadhin jiray xataa yaquula alqaa'ilu ilaa qof ka yidhaahdo iska hadlay oo aan hadyigii nabiga iyo sunnada aqoonin qad nasiya sujuudi labaad uguba halmaamayba subxaan allah inuu dhaho ayuu ku siganayaa marka halmada rukni ee rukniga ictidaalka ah iyo rukniga juluuska bayna shaditaynka ah inay yihiin laba rukni oo mustaqil ah oo arkaanta kale ee sida muxuu ahaa rukuucda iyo sujuudda naftirkooda inay lamid yihiin baad ka qaadanaysaa qaarna waxay leeyihiin waa arkaan farciya bay ku tilmaamaan oo aan la dheereynaynin asal ma aha marka lama dheereenaayo juluuska beresiteenka iyo ictidaalka rukuucda laga kacayo sujuuda loo socdaa marka rukuucda iyo sujuudda ayay labadaas ayaa kala faasi saasay qaar qabaan shaaficiyadooda ka mida ah. marka inaan la dheeraynin bay qabaan laakiin xadiidka nabiga calayh isalaatu wasalaam anas oo sidii nabigu u tukaday noo sheegay inuu tukanayo iyo hadyigii ula yimid wakaas in labadaba la dheerayn karo وxadثnي abu bkr marfuuca waa arkaysa toos u cad abu bakr بن naafic alcabdiyu qaal xadana bahs xadana xamad akhbarna haabit can anas bn malik qaal ma salaytu khalfa axadin qof gadaashiis ma tukanin awjaza ka gaabin badan salaatan salaad min salaati rasuuli الlah salaada nabiga alayh الsalam fi tamaam dhammaystir axay la socoto kaanat salaatu rasuuli lah nabiga alayh salam salaadiisa waxay ahayd mutaqaarib mid isku dhadhow mutaqaarib mayna kala dhaadheereen sujuud dheer iyo rukuuc gaaban ama sujuud dheer iyo juluuska udhexeeya labada sujuudoo gaaban ma ahaana mutaqaarib bay ahaayeen oo isku dhadhowaayeen wa kaana salaatu abi bakr waxay ahayd mutaqaariba isaguna qirada iyo saas uu iskugu miisaami jiray mutaqaarib bay ahayen isku dhawaayeen falama kaana cumar bnu khadaab markuu ahaa madda fii salaati alfajri salaadda subax buu taagay salaadda subax buu dheereeyey salaadda subax buu dheereeyey salaadda subax nabiga alay slam waa dheereeyey waxaa dhici karta marka inuu u arko inuu ka yar dheereeyey sidii lagu yaqaanay laakiin cumar radi allahu canhu waqaafan cinda kitaab illah ayuu ahaa sunada nabiga alay salaam buu raaci jiray markii subaxdii ninkii xumaa ee majuusigahaa ee abulula almajuusi uu isagoo salaada subax tukanaya uu waranka daray wuxuu akrinayay suurat furqaan suurat lfurqaan suuraddaasuu akrinaya salaada subax ku tukanaya wa kaana rasuul lahi sal la alay slam suuratu yuusuf nasar waa ku tukan jiray weliba markuu akrinaayo inamaa ashku bai wa xusni ila allah waa kii ooyi jiray wa kaana rasuulu lahi sala la alay wasalam wuxuu idaa qaala samica allahu liman xamida markuu dhaho oo rukuucduu ka kaco qaama waa taagnaan jiray xataa naquulaka warfuuc linabiy ilaa aan ka dhaano qad owhama shaw nabigu waa shakiyey ama owhama waa halmaamay nasiya uma yasjudu marka kadib buu sujuudi jiray markuu rukuucda ka kaco wayaqcudu wuxuu fadhiisan jiray bayna sajdatayni juluuska iyo fadhiga udhexeeya labada sujuudood ayuu fadhiisan jiray xataa naquula inaan ka dhahno nabiga qad awhama shawaaba wahmi baa ku dhacay iyo mxuu aha sahwi ayaa ku dhacay sahwi ayaa ku dhacayoo sujuudi waa la iska iloobay labaad marka waxaad garanaysaa maqsuud bay ahayd inay dhaadheer yihiin labada rugno ay kamid yihiin ka sujuuda war rukuuci ayay lamid yihiin baabu mutaabacati alimaam imaamka meelo badan baan kusoo maray xadana aحmed بn yunus qala xadana زhayr بn mucaawiya qala xadana abu isxaaq السabici xadana yaya ibnu yaya qaala abarana abu kayamata hayr abu kaym زuhayrkaa wey hadda aan زuhayr kusoo martay haddana wuu ku gedgedinaya abu kaym زuhayr بn mucaawiya can abi isxaaq الsabici can cabdالlahi بn yaزiidin qaal xadana bara bara bnu caazib radi allahu canهuma saxaabiyin min saxaabi wa huwa bara ayuu ku leeyahay cabdالlahi بn yaزiid oo taabici ah, wuxuu ku leeyahay wa huwa bara albara ibnu caazib hayru kaduubin wey mid been sheegi hayrkii been ma sheegaayo yani beenaalo ma aha marka in nin taabica uu saxaabi saa ku yidhahdo hayru kaduub taxsiilu xaasil soo ma aha iyo qaar leeyihi oo de saxaabada nabiga calayh isalaatu wasalaam dhammaantood waa hayru kaduub been ma sheegaan waa cuduul waa saadiqiin run sheegaaya wey iqaad wey aa lagu kalsoon yahay laakiin muxuu sidan u yidhi wuxuu yidhi min baabi alwaaqic wa taakiidi maa facalah ow maa naqalah bayaan waaqic weeyaano waaqicii jiray umu kuu sii caddeeyey nin run ugu yaqaana haddaad tadhaabeen waa runle waaqicood sii bayaamisa sii caddaysay weeyaan wailaa saxaabada nabiga alay salaam kulluhum cuduul bitacdiil illaahi yaa tacdiiliyey saxaabada nabiga alay slam yaa ammaanay yaa tashkiyeeyey oo inay cuduul yihiin caddeeyey allah subxaanahu wa tacaala bidaliili qowlihi tacaala wsaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhum marka ilah baa ka raadi noqday qofka ilahay ka raadi noqdana waa qof cadli ah oo caadila ah. wakadalika jacalnaaka ummatan wasada waxaa soo gelaya dukuul awali saxaabada nabiga calayh isalaatu wasalaam wasadan cadlan khiyaara anahum wuxuu sheegay bara saxaabadu kaanuu inay ahaayeen yusalluuna kuwa tukada khalfa rasuulilah nabiga kuduba tukan jire faidaa rafaca ra'su min arukuuc markuu rukuucda madaxa kora u qaada nabiga calayh salaam lam ara ma arkin buu dhihi jiray bara bin caasim lam ara ma arkeenin axaddan qofna ma arkin yaxnii soo qalloocin lahrow dhabarkiisa xataa yadaca rasuulu llah ilaa nabiga uu ka dejiye calayhi salaam jabhata wejigiisa cala alardi dhulka soo maarta markii subaac allah liman xamidka la yidhaahdo sidan hadda lasii xanka koobsanaya ee farqaha lasii qabsanaya ee lasii hoobanaya imaamkii oon weli sujuudda gaara ma jiri jirine dhabarkooda wax yarsaa umayso qalloocin jirin waysasii taagnaan jireen ilaa nabiga wejiga dhulka ka saaro markaasay deeda kixi jireen markaasaa waxaa iswaafaqi jiray bayna alafcaali walaqwaal idaa kabara fakabiruu waa qowlkii idaa kabara fakabiruu wa idaa rakaca farkacuu waa ficilkii marka qowlkii oo takbiirtii ah iyo ficilkii labada waxaa laisku waafajini isaguna allahu akbarti buu ku hoodani ficilkiina halkaas markuu gaaro akbar allahu akbartina uu la yimaado kadib baa laga daba hoobanaya ayib ilaa wejiga uu ka dejiye nabiga wejiga uma yakiru waa hooban jiray man baa hooban jiray dadka waraahu ka dambeeya sujadan sujuud bay u hooban jiray kadibaa sujuud lasoo aadi jiray isgarabyaacan ma jiri jirin isgarabyaacan imaamka la garab yaacayo oo hadduu xataa yad adin culus yahay a'immada qaar baa adin culus oo allahu akbarti dhexda intay kaga dhammaato deen ayagoo dhexdaba sii socda dadka qaaroo deena fudud ay sujuudaba kahor sujuudayaan ka hor sujuudayaan marka in aadan qowlka keliya sugin eed ficilkiisana sugto gaarahaan haddaad arkayso haddaad arkayso haddaadan arkaynin soo maaha asalka qowlkaas aad maqlaysa ad kuraacaysaa idaa kabara fakabiru baad ku socon xadana abubakr bnu khalaad albahiliyu qaala xadana yaxya huwa yani bnu saciid qaala xadaana sufyaan qaala xadaana abu isxaaq asabeeci qaala xadaana cabdullahi bnu yaziidin qaala xadaana albara bnu caazib huwa hayru kaduub saxaabi jaliil oo saadiqo weeyaan qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llah nabiga calayh salaam muxuu aha idaa qaala markuu dhao samica allahu liman xamida markuu yidhaahdo ilaahay ha maqlo ha ajiibo ama uuba maqlaa liman buu ha maqlaa oo ajiibaa xamidow ku xamdiya lam yaxin axadun qofna ma foorarin jirin minaa nagamida dahar oo dhabarkiisa qofna somaali saxaabadagtu qaateen hal qofa ma soo foorarin jirin dahar oo dhabarkiisa xataa yaqaca rasuulullah ilaa nabiga calayh salaam uu ka hoobtoo ka dhaco saajidna xaaluu sujuudsan yahay uma kadib baan naqa u dhici jiray sujuuda naba sujuudsan bacdahu nabiga gadaashiisa sala allah aleyh waalih wasalam qaala xaddaana moxamed bin cabdiraxmaan ibnu sahm alandakiy qaala xaddaana ibraahim ibn moxamed ibnu isxaaq alfazariyu can abi isxaaq ashaybani can muxaarib bnu dihaar qaala samictu cabdallah bnu yaziidin yaquul cala lmimbari isagoo mimbarka saaran oo leh xadaana albara mimbarka korkiisii buu sanadkii soo akrinaya xadaana albara albara bnu caazib baa noo warramay annahum kaanuu yusalluuna maca rasuuli illah nabiga ma ciise calayhi salaatu wasalaam bay tukan jireen faidaa rakaca markuu rukuuca rakaco way rukuuci jireen nabiga markuu rukuuco waidaa rafaca ra'sa markuu madax kor qaado min arukuuci asagana sidoo faqaala uu yidhaahdo samica allahu liman xamida markuu dhaho nabigu lam nazl kamaa nasuuli jirin qiyaaminaan taagannahay xataa naraahu ilaa aan ka aragno qad wadaca wajhahu wejigiisa isagoo dajiya nabigu fi lardi dhulka qaala xadaanaa suhayr bnu xarb bnu numayr qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata qaala xadaanaa aaban wagayru can alxakam can cabdiraxmaan bin abi leyla can albara bni caazibin qaala kuna maca nabiyi sala allah alay wasalam nabiga maciisaan ahayn laa yaxnuu axadu mina qof naga mid ah dahrow dhabarkiisa muuna soo foorarin jirin xataa naraahu qad sajad ilaa aan ka arag nabigoo sujuuday faqaala zuhayr ba wuxuu yihi xadaana sufyaan qaal xadaana kuufiyuuna waxaa inoo warrameen aalaan iyo waayruhu qaala xadaanaa xataa naraahu yasjudu isagoo sujuudsan ka aragno intaasuu mutaabaceeyey qaala xadaana muxris bnu cawn ibnu abi cawn qaala xadaana khalf bnu khaliifata alashjaciy abu axmed can ilwaliid bni sariixin mawla ali camri bni xurayfin mawla ali camri bni xurayfin can camr bni xurayfin qaala sallaytu khalfa anabiyi sala اllah alay waslm fajr salaa soxo nabiga ku daba tukaday fasamictu waxaan maqlay nabigoo yaqra'u akhrinaya falaa uqsimu bilkhunasi lijawaari lkunnas suuratu takwiir ayuu nabiga akhrinaya baa loo jeeda aayadda keliya maaha wa kaana nabigu wuxuu ah marka waa awsaad lmufasal suga qamiisa suuradan adxaad wa kaana laa yaxnii rajulun ninna ma fooradinin midna annaga naga mid ah dahrow dhabarkiisa ma fooradin jirin xataa yastatimma ilaa uu nabigu ka dhammaystiro saajida xaalu sujuudihi ilaa sujuud uu ka gaaro si fiican ka sujuudo baabu maa yaquulu waxa uu dhahaya idaa rafaca ra'sahu min arukuuc rukuucda marka laga soo kaco waxaa la dhihi adkaar baa ku timid ilaa afar ilaa shan kala duduwan isku dhadhow xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana abu mucaawiyata wawakiic can ilacma sulaymaan bin ibni hilaal alkaahili can cubayd bin xasan can ibni abi owfa qaal kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam muxua idaa rafaca dahrahu min arukuuc markuu mada dhabarkiisa rukuucda ka kaco qaala wuxuu dhihi jiray samica allahu liman xamidah allahuma rabbana laka alxamd soo maarti imaamku marka uu maamuumkaa wuxuu ku sugi allahuma rabbanaadaas lannahu idaa qaala samic llahu liman xamida faquluu somaan soo marin faquluu rabbana laka alxamd yaa khilaafay min aimatina aimadaana yaa khilaafay ashaaficiya shaaficiya waxay leeyihiin maamuumkana wuu dhihi samic allahu liman xamid rabbana walaka alxamd buu dhihi maxay daliishadeen waan soo marray xadii maali bn xuwari soo muxuu aha salluu kamaa ra'aytumuunii usalli dhugulahaada arrimahaas oo dhan oo u fiirsada muruuru kiraam ma ahee baaraka allahu fiikum ayib samiicu waxay qabaan ayagu samic allahu liman xamida maamulku inuu dhihi rabbanaa walaka alxamd xadiidkan faquluu rabbanaa walaka alxamdu ina qur-aada kala qaadatay ayaguna hadde waxay deliishanayaan salluu kamaa ra'aytumun usalli buu nabigu yidhi nabiga calayh salaamna samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamdu buu yidhi tusalli kamaa salla nabi sal slam qowlan wa ficlan suu nabigu tukana tukanaynaa marka rabbana allahuma rabbana laka alxamdu mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shita min shayin bacd intaa doonta ilaahay oo buuxood iyo muggood ayaad ilaahay mahadsan tahay oo xamdi leedahay yaa rabbana waxay ka dhigan tahay subxaana allahi wa cadada khalqihi wa kalimaatihi wa zinata carshihi ti oo kale wey qala xadaana maxamed bn muhana bn bashaar qala xadaana maxamed bn jacfarin qala xadaana shucba can cubayd bn xasan qaala samictu cabdاllahi ibn abi wfa radi allahu canhuma saxaabi ibn saxaabi qaala wuxuu yidhi kaana rasuul llah nabiga alayh salam wuxuu yadcuu bihadihi ducaa ducadana ku ducaysan jir allahuma rabbana laka alxamd mil asamaawaati wa mil alardi wa mila maa shita min shay bacd duca lagu magacaabay soo maarti bihada ducaa ducaa lagu magacaabay waxaa isii iyo waxaa ii iga reebna kuma jirto xamdigaas ilaahay lagu xamdinaayo ayaa waxay tahay miftaaxu ducaa waa ducada furaheedii markaad ducaysanayso xamdi ka hormari alla mahadin ka hormari nicmooyinka ilaahay kuu galay iyo ammaanta ilaahay u mudnaa horta la imow kadib ducayso kadib ducayso sidaa weeyaan walidaalikay duca ku magacaabaan waxay la mid tahay ducaa alkarb ducaa lkarb ducaa lkarb yaa sheegi kara marka qofka kurba ay haysa ducada uu ducaysto dhammaantiin waad akriseen laa ilaaha ila allahu alcaiim alxariim laa ilaaha ila allahu rab lcarshi alcaiim laa ilaha ila allahu rabu samaawaati wa lardi wa lcarshi alkariim waxaa la dhaha ducaa lkarb waxaa ilaahu isi iyo waxaa ilaahay ou iga reebna kuma jirto soo marte maxaa lagu magacaabay ducaa lkarb culamada waxay leeyihiin sababta loogu magacaabo waxaa weeyaan ka iftitaax wey shayga waxa lagu furfuranaayana isagu ka mid yahay qaarkood waxay dhaheen haddaad meeshaad ka ducaysan lahayd aad dikrigii ilahay ku mashhuulsa tawxiidkiiba ku mashhuulsha waa tawxiid tawxiid weeyaan tawxiidkuna waa waxa ugu qiimo badan ugu fadli badan ee qofka uu la yimaado nabi maxamed iyo ambiyadii ka horraysa waxay leemaa waxa ugu fadli badnaa laa ilaha illa allahu bay ahayd marka tawxiidka marka dikrigii ilaahay qofku xadiid baa jira marka man shaqalahu dikrii can mas'alatii man shaqalahu xadiidu qudsi wey man shaqalahu dikrii can mas'alatii acdaytuhu akara mima ucdi saa'iliin ninkii dikrigayga uu ka mashquuliyo su-aashayda kuwa is-su'aalanaya wax ka badan maan siin Eh. ayb adoo xilligii ducada la aqbalaayay oo dadkay gacmaha ku taageen baad xoogo xisbiga qur-aan oo wadatay sii wadatay oo ti xisibka sii dhammayso ama maqrada gaadhsiin ama rubac gaadhsiin soomaalida maqra tirahdeen rubac baa la yidhahdaa ayb وxadaثna محamed بن مثنى بن بشhاaر qال iبن مثنى xadaثna محamed بن jacdر qال xadaثna شعبة عن مزaة بن cabd الله بن أbي أوفى يxadiث عن النبي isagoo ka warrama أنه kaana yقul wuxuu dhihi jiray allahuma laka alxamdu ilahoodaa mahad iskale mil asamaawaati waa mahadsanta wa mil alardi ardood mugeeda wa mila maa shita intaa doonto min shayin shay bacdu samaawaatki ardooyinka marka laga soo tago allahuma allow dahirnii bialji ilaah yow alaj iyo baraf igu dahir walbaradi biyo qabow walmaai lbaarid biyo qabow baradki iyo eh, yaxniga iyo yaa la dhahaa markii xilliga barwaaqada ama qabowga uu jiro yaxniga eh, meelaha caleenta iyo dooga iyo korkooda biyaha barad waa la yihahdaa walmaai lbaarid iyo biyo qabow ilaah igu dahir oo sida kuwaasi loogu dahiro oo wixii kuleel ahaana loogu qaboojiyo xaraarada dembiga ilaahu annagana naga dahir xaraarada iyo kuleelka dembiga ilaahu naga baabi'i ilan dembigu xaraaru leeyahay aakhare iyo ciqaabta ka rartimaysoo la gaarin qofka markuu xumaan ku dhaco markaasba xaraarada wuu dareemayaa wax ka xanuun badan oo ka lahan badan oo ka murug badan macsiyo iyo xumaan iyo dembi la galay ma jirto ah, qofka moraalkiisa o dhan baa jabaya iyo niyadiisii iyo iyo jabay walidalika saxaabada nabiga alay slam iyagoo yaaco ordi bay imaan jireen yaa rasuul alla halagtu iyo xaraqtu iyo isagoo hore ayay saxabada nabiga u imaan jireen alayh isalaatu wasalaam allahuma ahirnii min adunuubi ilaahu dunuubtayga ahir wlkhadayaa dunuubta wixii dafa kamaa sida yunaqa thawbul abyadu marada cad looga nadiifi min alwasakhi wasakda mara cadoo la dhaqayo wasakda ma qarsan karto laga hadhi maayo marka ilaa laga zuuliyo saasoo kale ilah wasakda ana dambiga naga dhahir xadana cubaydاlahi bn muaad qal xadana abi xaw xadana زuhayr bn xarbi qal xadana yaزيid bn زuhayr kilaahuma can shucba bhada اisnaad fii riwaayati mucaad kama yulaqa thawb اlabyadu min adaran somarti teora maxay ahayd min alwasx wa fii riwaayati yaziid min adanas marka danas iyo daran iyo wasq saddexda waa isku maca waa uu wasqaf umay soo wadagelayaan wahada mima yadul calى riwaayat tacdiib اlmacna saxaabada waxay wax ku warinayaan ama ruwaadda ruwaadda waxay ku warinayaan xadiidka macnay ku warinayaan wayna banaan tahay haddii macnihii waxba isdhimaynin oo sidiisi un laba lafdi oo isku macnaha isku fasirto dhib ma laha qala xaddaana cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarami qala akhbarana marwan bn muxamed dimishki qala xaddaana saciid bn cabdilcaziizi can cطiyat bn qays can qazcata can abi saciidin اlkhudriyi qaal kaana rasuulu اlahi salى اlah alيه wasalam wuxuu ahaa idaa rafca reso min arukuuc markuu rukuucda ka kaco qaala wuxuu dhihi jira rabbanaa laka alxamdu aye yaa ku dari kara rabbanaa walaka alxamdu aha allaahuma rabbana laka alxamdu aha allaahuma rabbana walaka alxamdu afar xaalow xaalo kale soo socda rabbana laka alxamdu mil asamaawaati waalardi wa maa shita min shayin bacd ahla hanaa ya ahla hanaa ilaahay weeyaan subxaana ahlu hanaa wey ammaan dhan baa asagaa mudan xamdi oo dhan buu mudan yahay maxaa yeelay nicmadoo dhan buu iska leeyahay allah subxaana wa tacaala waalmajdi sharafta allaha iska lehay ammaantao dhano axaqu maa qaala alcabdu addoonka wuxuu yidhaahdo alahana wlmajd suurat alfaatixa maxaan kusoo maray markuu ilahay qaybiyey hanaa xagee ku jirta araxmaan araxiim majdina xagee ku jiray maaliki yowm iddiin samayn axaqu maa qaala alcabdu addoonka wuxuu yidhahdo waxa ugu xaqniman badan wa kullunaa laka cabd dhammaantana addoommaan kuu nahay ah. allahuma laa maanica limaa acdayt walaa mucdiya limaa manacta walaa yanfacu daljadi minka aljad weeyaan xadana abubakr bn abi shayba qal xadana hushaym bn bashir alwaasidi qal abarna hishaam bn xasan can qays bn sacdin can caطa can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala اllah alيه wasalam kaana wuxuu ahaa ida rafaca ra'sahu min arukuuc rukuucda markuu madaxiisa kor uga qaado qaala wuxuu dhihi jira allahuma rabbana laka alxamdu xamdi baad leedahay keliga mila samaawaati baad xamdisan tahay wa mila alardi arlada muggeeda wamaa baynamaa inta udhexaysa wa mila maa shi'ta waxaa doonta min shayin shaya bacdu gadaashi waa inta la sheegay ahl ana ya ahl ana fanaha iyo ammaanta allah eelka wahuwa majdi iyo sharafta laa maanica limaa acdayta waxaad adiga bixisa wax mancin kara ma jirto walaa mucdiya limaa manacta waxaad mancisa oo diidana wax bixin kara ma walaa yanfacu daljadi minka aljad sharafta iyo mxuuaha xadligiiyo nasiibka iyo maalka iyo mansabka qofka saaxiibkaa waxba u tari mayso ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbi saliima iyo taqwiya iimaan iyo camal saalixa qofka la yimaado ma wax u tari mooyeene maal baan lahaa iyo madaxnimaan soo maray waxba kuu tari mayso ayb qala xadaana ibnu numayr qala xadaana xafs bnu qiyaasin qala xadaana hishaam bnu xasaan xadaana qays bnu sacd can cata an ibni cabaasin radi allahu canhuma can nabi sal sl ila qawli umila maa shi'ta min shayin bacdu walam yadkur maa bacda inta ka dambaysa ma sheegin xafs ibnu qiyaas wey ninki la leeyahy walam yadkur xafs ibnu qiyaas oo hushaym ibnu bashiir mutaabicinayo isagu muuna sheegin inta dambe ee uu la yimid ninkii la yidhaha hushaym binu bashiire dheer uu soo gaabsaday umila maa shita min shayin bacdu buu ku joojiyey ahla hanaa iyo kumuuna darin baabu nahyi can qira'ati alqur'aani fi rukuuc wuxuu ku saabsan yahay in laiska diiday o laiska nahyiy reebay can qira'ati alqur'ani qur'anka in la aqriyo fi rukuuci wallahu aclam wsala allah waslama cala nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin